subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa axad taariikhdu waxa ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha tobanaad ee oktoobar sanada labada kun saddex labaatanka qodobada barnaamijka falaqaynta aad ku maqli doontaana waxaa kamida mida ah maleeshiya beeleed ayaa waxa ay dad isku qoys ah oo macalin iyo ardaydii ahaa ay ku dileen duleedka deegaanka xaaji cali ee degmada cadal ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa sidoo kale aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka waxaa dagaal uu ku dhex maray deegaanka janaale xubno ka tirsan al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa nabad ilaalinta soomaaliya u joogay ee atmis wararkii ugu dambeeyey ayaan idiinsoo gudbi doonaa dagaalkaasi qodobadaas ayaad ku dhegeysan doontaan intaan barnaamijka falaqaynta ku guda jirno xubintii kala ayaa sidoo kale qeyb ka ah salaad cabdulle ayaa farsameynaya waa mar kale iyo falaqaynta

قد استعروا مهلكنا hagaag saaxiibayaal markale kulanti haboon ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno waxaa maleeshiyaad hubaysan ay xalay ku dileen duleedka deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe deegaankan oo hoostaga degmada cadale dad isku qoys ah oo shan ruux gaaraya macallin dugsi iyo ardadiisa ayaana ay halkaasi ku xasuuqeen maleeshiya beeleedkan iyadoo laba maleeshiyo oo beela halkaasi isku hor fadhiyo muddooyinkii ugu dambeeyna ku dagaashanaa oo dagaal ba-an ku dhex maraya muddooyinkii ugu dambeeyay halkaas macalin mukhtaar macalin maxamuud ayaa lagu magacaabaya allah u macalinka dugsi ee halkaasi ay ku dileen maleeshiyaadkan iyadoo sidoo kale ardadiisa oo ilaa iyo afar kale ah ay ku dileen goobta mid ka mid a ardayda ayaa uu adeer u ahaa macalinka allaha naxariistay waxaana eh, arrinkan ay timid kadib muddooyinkii ugu dambeeyey oo dagaalkan u dhexeeyay labadan maleeshiya beeleed uu halkaasi eh, ka ololsanaa waxaana ay halkaasi ku gubeen sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay guryo ay deganaayeen dad qoysas reer mii ah iyo sidoo kale guryo deegaan u ahaa dad rayid ah oo markaa labada beelood ay halkaasi xiisadu xiisadoodu ay ka taagan tahay ka kala dhashay gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhaca dilal markaa aanooyin qabiil lagu saleeyay iyadoo ay dagaalka hadda u dhexeeya maleeshiya beeleedkan uu meeshii ugu xumeed marayo mid kamida dadka deegaanka ayaan wax ka weydiinay wararkii ugu dambeeyey ee dagaalbeeleedkan iyo dilalkan dadka shacabka ah loo geystay ee halka goob lagu xasuuqay waxaa lagu magacaabaa axmed maxamuud axmed waxaana uu inooga warbixiyey sida dilka xalay uga dhacay duleedka deegaanka xaaji cali sida hadda eh, hawsta aad ku hesheenba arrintaasi way jirtaa waa arin murugadeeda leh waa arrin musiiba ah waxaan leenahay inaa lilahi wa inaa ileyhi raajicuun allah u naxariisto ardayda sedarka iyo macalinkooda sanata fidos allah ka waraabiyo waan gartay marka waa imisa tirada deegaankaas lagu dilay oo lasoo wariyey in macalin iyo ardadiisa la sheegay halkaas lagu dilay walaalow arrintaasi wa waa sida aada u maqashay weye macalin iyo ardaydiis waayo waa shan shan ruux wey ma garan waa macalin iyo afartiis arday oo quraansaar meel subax ay ku akrinayeen oo qur ka socday oo magaalada duleedkeeda ah kuna soo socday eh, tuulada xaaji cali deegaankaasoo ay eh, deganaayeen eh, sidaasna musiibo kula dhacday arrintani kolba sidaa u tahayba waa arrin soo noqnoqotay oo in badan maaragtay soo jiitamaysay sidaad og tahayba wadaad macalima oo sagaashan iyo saddex jira ayaa deegaanka hora horay loogu dilay siyaa unbayna daba joogtaa qoliyihii maaragtay waagaas ishayay oo sidaa isu dhilay unbaa haddana maaragta arrintoodii taagan tahay dadkaasi marka ehelada ah ayaa musiibadaasi ka dhex jirtaa macalinka iyo maaragtay ardayduna waxay qaraabo leeyihiin macalinkii sagaashan saddexda jirta ahay sagaashan saddex jirka ahay la dilay marka arrintaasi waa sidaas waxaa la sheegay in laba kamid ah ay isku quus ahaayeen arrintaas ma jirtaa macalinka wiil uu ah, dhalay maahan laakiin walaalkiis baa dhalay midna adeerkiis baa dhalay waa wax qaraabo ah dadka o dhan waa dad isle labada kalena waa qaraabada oo ugu dhow ehm, intaasna waa ehm, maaragtay isheeg ehm, waxayba ahaayeenba hadana macalin iyo ardadiis bay ahaayeen laakiin saddex kamida a saddex kamid a dadkaasi oo macalinka uu ku jiro hal qoys ayay caawa tiiridooda u hal qoys ayay maaragtay ka baxeen marka macalinka maali macalin mukhtaar macalin maxamuud la yidhaah walaalkiis axmed ayaa wiil dhalay midna waxaa dhalay adeerkiis axmed baa dhalay ma garata wa garta saddex kamida sidaas ayba hal qoys ay ahaayeen waa yahay marka dilka loo geystay macalinkan iyo ardadiisa waxay xasalka ku haysaa dagaalbeeleedada dhinacyadan udhexeeya mise waa arrin ka baxsan dagaalbeeleed umay salka ku haysaa dagaalbeeleedaas umay salka ku haysaa waa musiibo taagan sidaad og in badan ayay soo noqnoqotay sanadka ka hor waatan les arrintaani ay dhacday oo labadan beeleed udhexayso oo dadkan walaalaha markaa dadkaas cidna u maqnayn ee la u qodnayn dawlad iyo deegaan iyo dad iyo culimo iyo akhyaar u maqanna aysan jirin ay isku baaba-een magara axmed maxamuud axmed ayuu ahaa oo dadka deegaanka ka mida ah oo nooga warbixinayay xaaladda ka taagan xiisadan labada beelood ee u dhexeysa eh, muddooyinkii ugu dambeeyay isku horfadhiya deegaana hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo halkaasi saacadii lasoo dhaafay ay dilwadareed ugu geysteen maleeshiya beeleed dad isku qoys ah sidoo kalena ahaa macallin iyo ardadiis oo xilligaas qur-aan akhris soo hoyaaday gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhaca muddooyinkii ugu dambeeyana kusoo batay dagaal beeleedyada dhowr goor oo loo fariistay gugulo la dhigay waxaa lagu guul dareystay in la xalliyo waxaana haatan oo dagaalkan u dhexeeya laba maleeshiya beeleed uu yimid iyadoo ay taal gogol lagu xalinayo beelo halkaasi ku dagaalamayay bilihii lasoo dhaafay iyadoo gogoshaas ay taallo oo uu garwadeyn ka ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya sidoo kalena ay qeyb ka ahaayeen odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa waxaa mar kale qarxay dagaalkan u dhexeeya labada maleeshiyo beeleed iyadoo mid ka mida beelihii la xalinayay oo gogoshooda ay tiilay ay ku jirto dagaalkan ka socdo deegaanada hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe marka halkaasi kaga nimaado dagaalbeeleedka ka socda gobolka shabeellaha dhexe waxaa eh, dagaal qaraar uu ka dhacay deegaanka janaale iyadoo halkaasi khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay xubno ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada ku lahaayeen deegaanka janaale halkaas oo ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa atimis ee nabad ilaalinta uu jooga soomaaliya ay iska hor imaad halkaasi uu ku dhex maray waxaa la sheegay in muddo kooban uu socday iska hor imaadka ugu dambeyntiina xubnihii ka tirsanaa kooxda al-shabaab ay dib iskaga noqdeen haatanna ay ku sugan yihiin ciidamadii xoogga dalka iyo kuwii atmis goobtii lagu dagaalamay qaybihii ugu dambeeyey falaqaynta ayaad maqlaysaan saaxiibayaal markanna kusoo dhowaada xubintii kale mahan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kuhanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaane wax ma taqaaniina waxaa la dhihi jira urugadii bulshada ka uurgubashaadeed cadow iligadaray ka aafqabashaadeed ambadkeed lumay isu ururinteed oonkodiyo hilaacu dorosideed ilayskii xornimo ugu baaqideed adiga lahaa cabdullow taas waxaa ka dambaysay eed layska galo iyo kala irdhayn oktobare eh, adaa lahaa naw waar somalilan oktoobar lama maqashiiyo warbow taas annagaa hortaa diidnay warwar ma haysiina bisha oktoobar in kastoo taariikhda aan ku maqlay in soomaalidu u dabaaldegi jirtay haddana taariikhda waxaa lagu hayaa inaysan u fiicnayn soomaalida oo adigu intaas buqur baad ku maqnayd war ma kacaanka kadib uu dhashay aryaa kacaanka wasiirraka kadib dhashaaba jooga xaad kula yaabe oo wallaweynay kuwa hooyadood ilmaraantahay miya madaxni ah warbow xildhibaana sagaashan iyo kowdii dhashay miyaad arag war talihii xoogga dalka jenaraal daa sauudyare sagaashan iyo kowdiyaan dhashow ku yidhi war dowladda cabdiqaasima aqliyaysan ninkii dahaya xilkuu haye muxuu ahaa eleegnimiyo wala siniin wereeriyaayba ah owlaadahaayen warmadaya runbaadan sheegayne xildhibaanadii ajoyle ah, ooyo wooriyo wadshay dhibadee u codeeyey meeqasanay jirin iyagu warsan wejidaas magoraasan lankii hoog oo dhow hunsulkale kodhow taas war warka iga dhex gelinine dhacdooyinka bisha oktoobar dhacay waxaa ka mid ah saddexdii oktoobar xasuuqii maraykanka ee shacabka muqdisho afartii oktoobar qaraxii lagu hoobtay ee hargaha iyo saamaha saddex iyo tobankii oktoobar qaraxyadii baydhabo afar iyo tobankii oktoobar qaraxii masiibada ahaayee soobe shan iyo tobankii dilkii madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdirashiid sharma arke toddobaiyo tobankii oktoobar qaraxyo ka dhacay kaxda koob iyo labaatankii oktoobar kacaankii afgambeeyey dowladdii lasoo doortay tobankii oktoobar geeridii allah u naxariistay abwaan abshir bacadle siddeedii oktoobar allah u naxariistay geeridii ra-iisul hore cali khaliif gallayr siddeed iyo labaatankii oktoobar qaraxyadii naase habloodlabo sagaal iyo labaatankii oktoobar iyo maanta ay tahay oktoobar qarax ka dhacay ceelasha biyaha oo ay shabaab sheegeen inay ugu aarayeen shacabka falastiin oktoobarey adaa lahaa oo ceelasha biyaha ma israa'iilaa degan war qaraxii harkaha iyo saamaha ee lagu laayay ardada soomaaliyeed shabaab waxay dhaheen waxaan ugu aaraynay abu abuuyaxya aliibi oo maraykanku yaban ku dilay naw oo soomaaliduma maraykan ba umow taasaba kala maanahe war dad waalan oo hubaysan inay yihiin bay caddaynaysaa oktoobarey adaa lahaa qaramada midoobe waa kuwii dhihi jiray carruurta iyo dadka dhimirkala hubka waa in laga ilaaliyaahe eh. maxay ugu oggolaadeen shabaabka qoryaha la ordayay war xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi eh. usaama bilaadinaa nimankan u sheegay inuu maraykan la dirirayo eh. halganku meeshau ku dhammaanaya asigoon u sheeginna waa dhintay hadde wili soomaaliya leylana maraykanaan la diriraynaana waa leeyihiin oo hadda shabaabku filinaan dhammaad lahayn may jilayaan oo cid ka fadhama la waayey war furihii usaama bilaadiyaa la dhintay miyaan lagu dhihin war xeerarkii lagu dhisay qaramada midoobey oo ay ka mid ahayd ilaalinta xuquuqda aadanaha dhammaantood falastiin ay ku fashilmeen israa'iilaana burburisay maraykankuna waa ku raacay sababtoo ah wax walba oo xeerarka qaramada midoobe mamnuuc ka ahaa oo ay ka mid tahay inaan caruurta iyo dadka maatada la laynin oo ay ka mid tahay isbitaalada iyo iskuulada iyo meelaha cibaadada iyo dadka rayidka xarumihiisa inaan la duqaynin ama dagaal dagaalsaamaynin wixii oo dhan safaa laga maro israa'iil xabad ma dhaafin marka maanta wixii ka dambeeya qaramada midoobe waxaa laga rabaa sharcigay ku dhisan tahay in adduunka loo sheego waar axmedoo qaramada midoobey garan mayside gudniinka fircooniga raali maraykan ma aha war gabdhihii xataa waa lagu laaya falastiin oktobaraadalahawar qaramada midoobay xuquuqdii dadka hadday ilaalin weysay tii xayawaanka hartay sidee laga yeelayaa war falastiin dabjoogtii oo dhan xitaa waa la laayay waxay ay iyo mukulaal daadsanna maydkooda waad la yaabaysaa war isku soo wada duube maraykanka waxaa kala weynaada shuruucda qaramada midoobay gardarra ku difaaca israa'iil ma wayaan khawaarijii falastiin idinku arrin ma naga aamustaaniin war kalemaani dhacdooyinka bisha oktoobar soomaaliya ka dhacay in yaroo ka mid ahan idiin sheegnay caalamkao dhan ay u tahay bil madow waxaana xitaa taarikhyahanada dadka qaar u qoreen bisha ugu dhimashada badan caalamka haddaan saddex dhacda idiin sheego bishii oktoobar kii dadka badan laba kun oo qof ayaa maraykanka ugu dhintay hergabkii isbaanishka waana bishii ugu badnaydee laga diiwaangeliyey in muddo soddon maalmood ah dad intaas leeg ay maraykanka ku dhintaan lixdii oktoobar dilkii anwar saadaad madaxweynihii masar siddeeddii oktoobar dab qabsaday magaalada jakaako oo burburiyay ayna ku dhinteen dad ka badan saddex boqoloo qof ugu dambayn bishii oktoobar ii dunida waxaa ka qarxay dagaalkii israa'iil iyo carabta u dhexeeyey kaasoo dhowr maalmood socday dad aad u badanna ay ku dhinteen haddana toddobada bishan oktoobar waa tan dagaal ka socdo oo weerarkii ay ururka xamaas qaadeen ay hadduu dhimashada laba dhinac ka badan tahay toban oo qof war cabdikuuso war mahaysida kow iyo labaatanka oktoobar shabaab waxay dhaheen qarxii ceelasha biyaha ka dhacay shacabka falastiin aan ugu aargudaynay sharu idin waafaqday innagaaba ka xun dhibaatada shacabka falastiinoo u bannaanbaxaynaye eh. maxay inoogu aargudayaan war afkay been ka sheegayaane eh. cidday u aareen waa israa'iil oktobarayadaa war kalamaanay bilaashaad ugu rafanaysiin oktobar ma taqaaniino adduunka waxaa looga yaqaan eh. the month of crash market bisha ugu xun ee suuqyada adduunka weliba taarikhdu markay ahayd sagaaliyo tobankii oktoobar kunsaaboqolsiyotodobadii waxaa jirta maalin loo yaqaan black monday isniintii madoobayd oo adduunka inta laog yahay hoos u dhacdhaqaale tii ugu weynayd ay maalin intaas dhacday marka soomaali maryooley oktoobar isnodiisi oktoobarey adaa lahaa warbow cabdikuusha waruntaanay soo madhae anigaba dooni labaatan bermilo gaasay sitaa yaman iyo boosaaso dhexdooda igaga degtay war horta somalilan markii diyaaradaha lagu weeraray soo oktoobar may ahayn war diyaaradahaba oktoobaraa ridaysaa lagu yidhi war markay tiri somalilan waa goonna sidee tobanka may bay ahayd war war mahaysaane doorashadii lasoo dhaafay waxay ku sigatay inay oktoobar dhacdo horta oktoobare maxaad ahayd oktoobar waa teeniyadii kow iyo laba aatanka oktoobarti isanari jarta in leemahayne war madaga waxaa lagu yidhi oktoobarey adaa lahaa warkalamaanay war mahaysiine eh. hore farmaajo wuxuu yidhi tush hanagdii weerey waalma somalilan buu ixtiraafay bowa su'aashaa kama jawaabi karo miyuu yidhi war ku soo ordinina madaxweynuhu wuxuu yidhi eh. dalku hubanti la'aan siyaasadeed iyo qalalaase inuu galaan ka baqayaa aadna waa uga walacsanaya arrintaas si waa ula soconnaa waxa ka dhacaya soomaaliya cid laga yeelayo inay xadgudubtana ma jirto muddo kororsina lama aqbali karo dastuurkana waa in la ixtiraamaa buu yidhi baarlamaankana wuxuu yidhi dad qoor iyo xelale noqda oo sharciga ilaalshaharcigaay war madaxweyne farmaajo hadalkiisu ma xumee arrimaha uu sheegayo intii uu joogay muxuu wax uun uga hirgeli waayey foolma hatalea guddoomiyaha baarlamaanka korontada mehanku jar wayteen war roobninu ka fogyaa oo dorosee ninkuu ku da'ayaa wuxuu joogaa udub islaan kuma mudna war xildhibaan jenaraal saadaqjoon oo markii hore odayga ka fashiliyey haddeer wuxuu yidhi qalalaasa iyo fawda dalka inay ka dhacda adiga ugu khatar badnaa mid dalka soo wajihi lahayd oo taadii ka darnaydna ma jirin xog badanna waa kaa haynaa laakiin inaad aamustaa kuu fiican madawiine laata juugyuug walaata faragfaragaeray aryaadhahaas magee cabdullana wuxuu yidhi dhibkow dhigay ninkadlaye dheghow dhigin warkow dhaha dhibkow dhigay ninkadlaye dheghow dhigin warkow dhaha war cabdulow saaxiibkaa cabdulle siyaasada dhexdhexaadka ahw ma yaqaan miyaa ee suugaan caafimaad aho dawaaba warba waa xasan shiikhsoo idinma oran agtaagaama jidho warnimayo war ma haysaane dhalaqdhaladii hore ma jirtee dagaalkii wuu cuslaaday laba safaana loo kala baxay ama shabaab ahaaw ama shabaab ladir aha waana dhacday marka waa la kala miirmayaa ee dhinac raaca dayoo xalaale eh. aan maqli jira war waxaa la yidhi eh. cadaawaha la jire eh. cishaduu wakhtigu soo cadaadiyuu caalwaaga yahay cudurdaar ma laha axmed leerow abwaan cabdulla raagi allah u naxariisteena hadda ka hor wuxuu yidhi arrooya dhankaas maadu u kacdaan oraxdu ay u dhacayso oo dhankaas maadu u kacdaan ay ka soo dhalahayso dhexda xaa idin taaga dhulku haydin liqeen war anna waxaan kaa maqli jiray arimuhu ayaamahan ayaaxteeg eelnaareeb ahaa war kalemaanay war mahaysiine madaxweyne xasan sheekh haddaad galbeed ka ogeydeen baryuu idinka xigaa bowhtanama boosaasuu degey war ma wejigii saddexaaduu ka bilaabay buuraha galgala wah boqool mee ka daraawayan ku tabi warwar ma haysaane degmada gadoon agteeda baabuur sahay iyo shidaal shabaabkuu sidaa lagu qabtay markii ay maqleen in wuxoodii gacanta lagu dhigayna weeraray soo qaadeen haddana weerarkii waa eedeen baa layidhi hadda mayd iyo wixii laga qabtay baa meeshii uga dhaqaaqeen warwar ma haysaane khawaarijtii waxay ku dagaalameena layidhi meel biyo cadda la yidhaahoo burujeed u dhow waxayna isku laayeenaa la yidhi dadka anaa laynaya iyo anaa laynaya adiga laftaadaan war hayne nimanku waxay isku laayeen baa la yidhi jabkii iyo xanuunkii ka soo gaaray dagaalka ay burujeed ku qaadeen adaa hebel ugu sababaha iyo adigaa u sababaha waar goojacadee cidna naguma layna anagoonbaa iskaga baxnay weligiinba hadda iskaga baxa oo maxaabiistuna maxay ahaayeen aryaadhaha war ma haysiina garaar jaamac waxa uu yidhi gobolka owdalow gobolka owdalow gala dagaalka aqoonsi degdegahaad helaysiin sidaan yoo kale wargaraadku wuxuu kaleu yidhi aqoonsiga baryo kuma aanaan helin xinjirteennaan u daadinay war ogaaska gobolka owdal oo garaar jaamac la joogay wa u riyaaaa la yidhi warka garaadka haddama buurahay gelahayaan waan wallaweynay somalilan shisheeyaa ku soo duulaye ha ku soo darsaminee naga daayo baanaddana wax ku furfuraysaan war waxba laydinma sheegi karoo dad falan baa tiini madaxweyne sheekh dhuusamareeb buu ku laabtay halkii buuna dagaalka ka hogaaminayaa shabaabkii islahaa duqi waa idinka tago haddaad nasanaysiin qaca ka yeertaa layidhi mar kale war axmedaarow gormaad ciyaalka xaafadda ku biirtay indhaha loo shitay oo ku yidhi aryaa shabaabka wadnaha dhaglaha lagu yidhi war dad caafimaad qabaan naxoo wadnuhu dhagleeya waan wallaweynay faysal calo waraabe wuxuu yidhi iminkaannu xuduuddaydii tegaynaa soona xidhanaynaa fiqi wuxuu wadana ma aqbalayno firdiya wuxuu sheegayana yeeli maynu somalilanna lixdankii bay dowlad ahayd markaa wallaweyney dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow reer laasacaanood waxay dhaheen s a gaabin mayso gadaal u laaban mayso gardarra qaadan mayso majuuti la soo dadka ku dagaalamaya shabeellada dhexe wuxuu yidhi eh. tolkay cali cismaanow eh. caqli maaha saanuye eh. cashiirada islaydiyo colaadan sokeeyaha cadow baashidaaye caloolxumaha daawane kala celiya ehelko cudud mida ku joojiya casiiskana ukaashada war anna idaacadda kulmiya waxaan ka maqli jiray waana kugu filan haddii aad wax fahmayso war waxaan ka maqli jiray xilliga colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda xilliga nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashooda war waxaan maqli jiray colaad sokeeye ciilaa ku kordhee laguma ciilbaxo warbowaana waxaan maqli jiray wiil baa ku dhintay hadda wiil kuma dhasho war waxaa kaloo la yidhi colka dhex yaala cali ciismaan waa ceebaan laagaacey meehey eebow beledweyne waxaa looga barakacaa dagaal maahay biihii waa beeledweyne allahayow kadhig beerta raaxada beeledweyne allahayow bilayada hareer mari warbo waxaad ka tagtay beerlula warwar ma mahaysaane deegaanada fatahaadu ka dhacday waxaa ka mid ah degmada luuq ee gobolka gedo reer gedo allahayo balayada hareer mari luuqganaane ganaane aa ka tagta saaxiibow reer luuq allahayo balayada hareer mari war bulshada reer falastiina cadowgu isu balayada allahayo war jimcihii banaanbax ka dhacay muqdisho waxaa lagu arkay wiilal iyo gabdho looynayo oo la damqaday xaaladda falastiin waxaana loogu baaqay in jimcaha dambe xaaladda shacabka soomaaliyeed ee argagixisadu xasuuqayso ay la ooyaan la damqadaan soomaaliya allahayow qawariijtadhaafsfariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqaynta wararka idaacadda kulmiya magaalada muqdisho intaan barnaamijka mid lacin ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo